ugu dambeeyey ee alikrah loo yaqaanay baynu yaa inoo dambeeyey ikraahu waa in ruuxa lagu qasbo arrin uu wadaacahaan u necab yahay ama shaycahaan buu diidan yahay uu ruuxu diidan yahay sharcan aw dabcan in lagu qasbaa loo loo yahay yaa loo yaqaana ama macnaha fi sharci wuxuu ku dul wareeghayaa cala nicdaami rida wa fasaad iktiyaar wa xamli mukrahi calaa amrin yakrahuhu bitakwiifi watahdiidi midaas wuxuu wuxuu diidan yahay in la handado oo lagu qasba weeye asagoon hawsha diyaar u ahayn oon rabin in uu maanecaas jiro oo ruuxa muslimkaa dembigii ama kufrigii ka difaacayana qur-aanka caddeeyey ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma-inun biliimaan baa lagu siday culamadu ku ijmaaceen xaafid xajar la soo weriyey fi isaaba mujalladka toddobaad lixan iyo shan waxay kusoo degtay calaa camaar ibn yaasir isagoo biyo doonay oo muslimiinta biyo u raadiyay baa ceel ceelasha qurayshay ka mid a ah lagu qabtay aad ba loo galaacay waaan la dayn kadibna biyaa lagu baktiyey biyaha intii la kuusiyo lagu qabtiyo markay nafku qabata laga soo bixiya markaas waxaa la yidhaha ma nabi ama waa cay ah oo mufaaraquna isku qanceen weeyey kadibna asagoo odaya culimada ku yimid salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu kuy nabi maxamed waa gaaloobay nabi culimaadan gaaloobay qalbiga hoosaynaan kuma sugnay carabkana waxa kamaan odhanin adoo naftaada badbaadanayn waa tascanta aayadda saas kusoo degtay markii lagu yihi saxaabadu qaabay gaaleen camar waa gaaloobeen nabi wuxuu ihi ma gaaloobina camaaru mulia iimaanan ilaa mushaasha laga bilaabo cidhibtiisa ilaa madaxa bartankiisa ama geeskiisa laga gaaro sal iyo baabka nin imaan laga bulshado nabigu marka waa difaacay arrintaas kusoo degtay shuruud buu leeyahay markaan odhanayno ruuxii la qasbay qasabkaas afka uu ka yimid ama gaalnimada uu kaga dhawaaqay ku gaaloobi maayo shuruud baa sharka kow marka koobaad ninkan ku qasbay ku dalqiyey waa inuu awoodo wuxuu kugu hanshay inuu samayn karo mid boocuucun kaba bahayna iloo ku dilaya adigala gaalo hadda u dhaqaaqi maysa haddaad durbo gaaladu ku hordabaday ku taalo horaad gaalomaysa ninka kuhandaday ee kuu hanjabay ee mukriha ah waa inuu kari karo inuu sameeyo ka run sheego wuxuu kugu hanjabay imaa biwilaaye waa mas-uul madaxweyne ka cabdalla weyo waa nin xildhibaan ah oo awood ku dili karaa aw kaa taani waa kaa ka ayb ama adun diyaar ahayn haddii aad diyaarka wax ka celin lahayn meel meel ciduu kugu qanto ayib wax kaaga celina ma jiraan shan iyo labaad kan la qasbay mukraha ee la tarkiyey laftarkiisu waa inuu uusan tabaru hayn caajis ka yahay istibaac haddaad istibaac cito lacag ka dhigin mid aan karin oo habarkooysa yaa ugu qabtay gub sanadka kukuuse waa iska boodacaa waa ka dhig waa baxshay mar badan isdifaaciga ama wax iska dhicin karo ama cala ku baxso ama awoodkaas eh, ku baxsay lama ogolo marba inaad gaalo mamnuuc waa inaad caajis ka tahay can ilmuqaawama waadifaac shardiga saddexaad waxa lagugu hanjabay ee la layii waa ugu samaynaya waa inuu yahay calaab iyo ciqaab aan awood ulayn dadka nafta ma kala gudmao ama waxaan ula gacantaad la dagahay gacanta bididka la kari waayo sida lagoynaya lugtaan kula harhay laba dhagood baan kaa jarahay xubin xubnaha haragidaan gooynayaa ama naftaa baan kaa ka waa kaa qaadaya waaqana ama waa kulahaya hadday laakiin tahay haddaadan gaaloobin ooda ku dhawaaqin gaalnima dukaankaa soomaali reer baharar mudug soomaalihaas cunto xoogu dalma waxa lagu hanjabay waa in yahay dhib ku dhacay adiga lafahaada adiga lafahaada ku dhacay nafta goynteedii ama xubinkaanida goyntii jirkaa ah. taas baa ugu ogolanayaa inaad hawshaa u dhabaado shardiga afraad waa in malahaadu u badan yahay haddaan waxa lagaa codsanaya yaa ciyaarka geliyada hoos muuqata ama ninka waa qaraabo iyo waxay ka dhexeeyey ooda markaa ka baqayninba in wax ku sameey lama lama nooroo kale lama maro waa in mala'aadu uu u bato hawsha lagala codsan badan ku dhaqaaqin saacdo gudahood daqiiqado gudahood in hawsha ay kugu dhacayso ama mutala hubaal waa inay jirto ama mala qaaliga uu jiro in hawsha ay kugu dhacayso badan amarka qaada ayib shardiga ashanaad oo qiimaha aan soo sheegnay ciqaabta iyo cadaabka lagu balan qaaday ee lagu goodiye waa in jirkada ku dhacaya xubnaha ayba kamid ama naftada laa bimaalika walaa biaqarin qaababaa lagu gaaloobi maayo mana waa mis midda kale shardiga duqaanka ixaal meesha ku jira waa in ruuxii la qasbay ee ku dhawaaqay kelimatu kufriga ku dhawaaqay aysan ka muuqanin tilmaamo tusahaya wuxuu gaalada usnaclag yahay gaaliduu ku dhawaaqay dadkaba dhigtay haddadan kafartu billahi amen shanbar qiiqi baa kaa dhaxbilas oo isbarabara weli waa ku dhawaaqay waa lagu sii daayo waad ka wada hawsha beri baa codkaleeda kafartu billahi alcadiim beri dambe waa waa nugeeyo naga dhaxa hawshuna waxaa u muuqatayba calaamada iyo tusaale tusahaya warka shaaga lagu qasday inaad kala taagan ayib mashoog baa u galay oo cabsida romet oo ruux markuu tuga waxaa laga yaabaa inuu iska iska hashkadeeya biseedadarikaada waa inaan gaankuuqan kusahayaay gaalnimadooda inaan si dabaxarin markay abgaalnimada ku dhawaa waxaa kaloo isla markaada marka lagu sii daaya oo ninka gacansa ka baxsado inaad tawxiidka ku dhawaaqdo oo dib kelimada ula timaado hawshan adan shardi weeye inaa aso dhan baa meesha ku jiraa qowl ayadadan ayadadan kusaysa man kafara biاllah culumka tacayadinaya aayadda waxay leeyihi wahada aslun fi jawaazi idhaari kalimat lkufri xaala ikraah waxay aayaddu asal u tahay in kalimat lkufr lagu dhawaaqi karo marka lagu qasbay lagu tarqiyo ayib taas weya ikraha kufriga dhahday ikraha marka la maraya masaa'il kale fiqiga waa ka duwan yahy hawa kala hawa kan marka kufriga lama hayo shuruuddaas qiyaha lagugu cudaayo ee kufriga ah waa midka qowlka ah inaad qowlka ka tiraado afar ka tiraado carab ka tiraado waxa waxaad wax gaalimaan oo lagu qasbay adoo qalbiga imaan ku degan yahay lagugu cudaayo ikraahu afcaasha ma galo iyo wadaqaa qowdani ama afcaasha tafsiir baa ku jira ficil haddaad samayso lagugu cudaayo baa jira mina lagugu cudaayo maayo shay kastoo markaad meel kaga dhacday ama agtiisa hadhow ikraarka alikraar bilficli waa banaanya nin ba wuxuu yihi haddadan baabuurka hebel hadda aada lugeyn ooda siisa ka faracrayn shan subar baa kaa baxaysa baabuurka guri xabaddana waa ka badbaadi hadhow wuxuu sii daayo baabuurka waa dadal asagoo kala keeni naftada badbaadaysanay baabuurka malaas ka dhig baabuurkii hantida rabbaas ka laha dukaamid hadii labaatan hamali ay talatadan dal qabansiiyin baa la haqi kaa xamaysa dhiigaa laa laga guraayo urmuwaanti ama waalina ballankaa dadan yeelin inay cabadkooda guntumayo waad fiirsay inay kugu dhicdo haaliban aw yaqiina dukaanka dumi ha dhow wadani ama adugu kaash ku bixin watolka ufaydi waa lagaa rabo waxyaabaa noocaasa haddii la baabi'iyo naftana alikraah bilficli waa ku banaanay laakiin waxyaabaha aan ku banaanayn baa jira wacabdu naf haddada hilib digaana waa kudilhay ninka waa ku waa ina helo hadda dada ku dhufan shan baqaad ku dhacaysa muxaadi shan baqaa ku dhufan ma banaa bixi socon mayso naf waa naf ala isdiin walaaba dila dhaawacii gabadha u geysatay iyo zinadii dhacday iyo maacxumadii iyo sharadaradii qoyska ku soo baxday wax la baabin kara maakas dad bixiso waxautaagnahelo xukunkooda xaaraan bay ka ahay sabab laguu kuu bannanaaba ma ahayn waxaan asalkiisiba laguu fasixin wixii ka dhashayna gaalimo hal gooda ayaan soomaalicade nil xaaraan u dhasho marka horaba dadka ku jirtay ee kabaa'ir kufri baad sii gashay uday maayo laakiin aduu qudala ka ugu qab u lihad adanka bani baashay way kaarka bixi maxaa daray mukrah waa u qasbay khabarka hadlamayso waadana isku hadala lakin calosha ku xusha sidaa kabi ugu hay markaasi dhaqaada loo qasban qabra sayidku waxaan sare dhintay galba una salaansanaa laakiin haddaba markoodu cabahayay xaaraanama ahayn idan axaadiidtaas oo dhan tilmaamaysa xadiid xamsa isagu saxiixan waa garanaysa xamsa hortiisa fi saxiixayn ama xadiidka saxaabiga akhriyay wila kaafuun maqluubka u fi sunan abi daawud watirmidi waa xadiid saxiixa asaguna ah, waa sugan yahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xilay suctigu dhib kala soo bixi lama ogola gaalnimada inaad badasho aad ka sheekayso intaasoo maanican aysan meesha ku jirin oo saga xaragayn oo gaari masaa'ilka waa in usoo qaybinay masaa'il daahira waa muuqdo waaweyn oo lagu xuduudaanayna waxaan laga rubka ahayn nin ku koray meel culumada ka fog waddan aan culummadu joogana ku yartahay diintana ka fog ku koray ama waagu soo islaamay labadan lagu xuduudaayo ama dadka intiisa masaa'ilka waaweyn jaahil baan ka garan ma garanayn iyo laga yeeli iyo waa marqaano ugu dhana ruuxa xujada ogahaya waa nin kastoo awoodaya inuu wax sheego inuu caalim yahay shardi maaha fi jamiic ilmasaa'il inuu mujtahid yahay shardi maaha wiil yadoo usuul talaadaha loo akriyey fatxumajidkan loogu duubay xogo balabinaasiya todobinkeliyana ka aqan tafsiirkeeda ee kugu filan caamu soomaalida lagu laakiin cilmi badan haya oo waxaan cumo ma banaanay tiri ilaahay baa dilay hebel baa sheegay baa ugu filan ama muslim baa dalay waxaa hebelay ma banaano maa cilmigiisa raadis ood culada weydiis inaad sii daba taagnaada waxay tusaysaa diinta inaad aysaansi ubasanayso liudirakum bihi waman balagu waladii nafsu muxamadin biyadi aw waladii nafsii biyadi laa yasmacu bi axad min hada lummati yahuudi walaa nasrani uma lam yumin biladii ursultum ilaa kana asxaabina xilkii abuurabi saxii muslim ma garanaysa wuxuu soo dira aadam oo aniga nabi maxamed in maqlina nabigaabau soo diray kadibna aan rumaynin ama yahuudi ha noqdo ama kiristan ha noqdo ama wadani ha noqdo ama majuusi darcaawada ha noqdo ama mushrika ha noqdee gaal kasta oo magacay u gaaro iyo waxaanu imido in rumaynin kadibna saa u dhinta ahnaar inaad ku ahay waman yushrik billah inahu man yushrik billahi faqad xarama caleyhi janna taasaa cadaynaysa nabigu wuxuu yahuudi u tilmaamay nasaara wuxuu tilmaamay xataa alkitaabku waa iska wadagaala iska wadaala waa tamtiil iska badaala rux kaleha kuwan yuhuuddeeda kitaab baan leenahay iyo nasaarada le kitaab baanu leenahay hadday rumayn waayaan ahlunaar in ruuxii xujada marka la gaadhsiiyo masaajidka weliba khafigaan u jeednaayey daahirka ahayn inuu fahmo fahmi daqiiq ah shardi maaha laakiin barbaaray oo dhex joogo bulsho islaam xaggana uusan ahayn xadiidu caadil islaam xaggana uusan ku korin fidaar baciida can can ilculamaa intaasna ugu filan idan markaynu leenahay aynu leenahay ruuxa falkuu sameeyey waa inuu u qasdo markaan ka soo hadlaynay xukmu takfiir macnaha waa inuu u qasto bimacna yaa iskale waa in la ogaado kadib ninka iska dhaqaaqaya hilibkiisu ka ordiyo xalwadiisi iyo buskis daraatanaya iyo ninka khudbada dhegaysan say u taga balna wuxuu jira waa khudbaynaynaaye muslimiine ninka dhegaysana ha dhegayso waman shaa falyada ofkaso taysirkana macayo ninka khudbada dhegaysan ha dhegayso ninka la wasacayn fadhiista lama dhaqaaqi hala joogo salmarayo waqtiga allahuma inay arrin dagdaba muslimiinta khusayso marka ay jirtaba mooye laakiin waxa muslimiinta khuseeya maalmaha ciidda ku haysa laga sii hado dadkan ayaan la celin ninka dhaqaaqaca ninka derbiga ka goodaa ka gooda oo alaabta haysa saarada lama celiya maamaasa si kastaba noqotay wuxuu yihi yaa marwan khaalata sunna marwan wuxuu yihi yaa fulaaniga walaa ku yaqaana ayaa waa raciidiisa weeye turika ma ahaana wixii aad taqaana waa laga waa waa marka dadka awalka ugu daray cumar cumar iyo nabi maxamed hawlahooda waa arkan jireen hawsha hooyo dawladeed wey dawlad maamul naga fadhiso khudbadiisii wey ragga dhagaysanaya khudbada ee fadhiya abu saciid alqudri baa kamida saxaabiga wuu hadlay ninka waa kulku helan baari ama haadan faqad qadaa ma calay ninkan hadlay ee madaxweynaha ku dhegay ee weliba fiinta ku dhegay ee marada darafta la qabta ee yidhi baad khilaaftay ee soo istaagay waajibka saarawaa guteen samictu rasuul allah yaquul man ra'aa munkaran ninkii dembi arka fastataaca tabyirahu biyadihi falyafcal ninkii munkar arkuu awoodo inuu gacanta kaga shaday gacanta kaga shaday macna ka noqon fain lam yastatix fa bilisaani fain lam yastatix fa biqalbi wadalika adcafun wa fi riwaaya man ra'aa minkum munkaran fastataaca an yuhayira falyuhayiru biyadihi wa fii riwaaya man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadihi fain lam yastatix fa bilisaani xadiid macruufka cinda axmed ومسلم وغيرهما وعدي منكر نبي وعدي من رأى منكم منكر أنا لو رأى طبعا مروش يا رسول من علم نزول منطو إنا تلميزية بالعموم روح كالصوع كان المنكر الدنبي حتى إن أولك لا يروح كذب طيح وواجب فليفعل وفعل مضارع الله والأمر الجليل أمر بخاري أمر ومن صيغ الوجوب أمر بمحمد ساعة وجوب هذا واحد سالم الله idan ruux kastaa tallaabo man ra-aa minkum munkara falyafcalhu falyuayir intaas u sheeg haddaad cabsato ood awoodi weydo ood ka booda in jeerka lagu dhigo ragga ku cuultaay waxaa lagu yidhi carabka qaada or waxa waxaa loo jeeda dambi wey xaaraan wey kir baa lagu la soo istaag waxba kaa dhegeysan xaasu oo xidkiisa oo saaxiibadii ah oo amarkiisa siisa u fuliya wuxuu ka reebay kaba caraba sunadiisa ku dhawo ku dhintaa sida saxaabada maxamadaad ayuu yeelan jiray kadib markay saxaabadaas nabigu leeyahay iyo nabigu waa tagaan uma inahaa takhluqu min bacdin qulufun daawici baa soo bixi masaasa daawici badana daawici baa jira oo soomaaliya badana dadka xoolaha xoolaha qanseela da-baas iyo firbaas baa yaquuluuna maa laa yafcaluun wa yafcaluuna maa laa yu'manuun nabi wuxuu i dadkaa wanaagsan ee ambiyada raacay ee sunada nabiga ku aadan doorashooyinkan u dambeeyey soo lama rogmani adduunka dhacday mawduuyan galatuuri oo wax dhan baa roobkaa di wax isaa kala socon hadhowna maba taqaanin kii shalay lama ah shan sana dhammaan kasoo dareemiya ficilaba qaado oday intuu dhalaysay buui ilaahayow macalihayaan runtiiba ilaah waa lagu ogi macalihayaan runtiiba ogi macalihayaan runtiiba runtii runtiibaa beew madu rogaayo markana wuxuu waxay oran hayaan hadda moodaynin waa nin reemiya waxaan la sharci dil iyo qabiil laakiin maaminku nidaamkii iyo diintii wax ka bedela waa muqayir lishaariica mubadil likitaab illah faman jaahadahu geedka in kaana lam yaqdir calaa dalika fakulu hada jaa-isun walaysa hada min baabi qitaalihim walaa min alkhuruuji calayhim aladi warada nahyu canhu in waxaan aad badasho ood ka shaqaysaay iyo in ayaga lagu baxo ayagana dee waa kala qabo kala fahmu wey muxuu ku rabaa axaadiid alcarab iyo kuwa kale inu ayuu doonayaa kitaabka u laabo waa taqaanaa jaamicu culum alxikam yo arinta ku cadaynay daliilka kutusahayay kale waxaa waya hawsha xadiis alcurs ibn cala cumayra can nabi sal slam nabi wuxuu le idaa cumilat alkhati'atu fi lardi kaana kaman shahidaha fakariha kaman qaaba canha waman qaaba canha faradiyaha kaana kaman shahida musiibada soomaliya iskaw nabi wuxuu i dembi haddii adduunka lagu sameeyo ninka goobjoogga ahaa ee dembigu meeshuu ka dhacay iyo xumaantaa joogay tabar kale intuu waaya nin ka maqnaa lamid dembina ma laha ninkii laakiin ka maqnaa ee maraykana iyo iska joog ama kenya iska joog laakiin dambiga ka dhacaya soomaaliya iyo iyo saqidowraca iyo qabaa'ilku waxay isku samaynayaan raali kale ku qanacsan wuxuu lamid yahay ummadda nin dambiga samayna dambiga bixin ama taageersan ama ku farxayo ama bibisaada fog heer ummadda laga ilaalaysan maxaa uhi dembiilayba kuwa baadinoo mindi dembigii markaa dadan dabad uha adad u hayn ood waxba ka qaban karin xaggana aqaldee ka nacdo goobjoog meel ahayd dembi male haddii saas ka qalbiga aad ka jecesha hawshaa u jecelays u qusliya waana qanaan reer meel ku taabtaadi waad jeceleysaa idan dembiilaad hoosu taxrimada kuu jooga mita moryaantu waxbaa bisal yaad ku jirtaa abu daawud iyo qeyrkii waa soo saxay rajul xuleen leeyahay muxadida tacliiqinay faman shahida alkhati'ata fakariha biqalbihi kaana kaman lam yashaka idaa cajaza can inkaariha fi lisani wa yadihi ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر وقدر على ذلك على انكارها ولم ينكرها لان الرضا بالخطايا من اقبح المحرمات ويفوت به انكار الخطيئه بالقلب وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن عن احد في حال من الاحوال واما الانكار باليد واللسان فبحسب muhiimadu waxaa weeye dembigii meesha ka dhacay gaalnimo iyo qeyrkeed baa haddii aad gacan kaga qaban karta kaga qabo haddii aad gacan kaga qaban karta kaga qabo haddii aad awoodin qalbiga ka nac qalbi ka nicidu jamiica muslimiin bay fataban saaranta laakiin carabkiiyo gacanta wax lagaga qabtaa afii aadin wax qabtaa inay diin tahay waxaa lagu gartaa xaq weeye diintu ninka kudhibana waa daba taagay marka la waayo diintan in imtixaanjixo u dagaalo ku dhinta markaas kula maaha gaal ku soo digay dajaal ahaa kadibna nabi ciisa imanhaya oo ku jihaaday bilaha idan waxaa weeye ilaa diintu ay taaganta ku dagaalanta laga helaayo diintu suuri maysaa xataa taquuma saacman ilaahay qiyaamo dhacdada diintu waa taagnaan waxaana ku daalan rag u dhiman aan xeermalays ahayn ilaa qiyaamada dhacdo nab wuxuu israa lan iyo walaa tasaalu taaifa idaa marka wa iska cadmay aada xaaladaa u sharxay alimaam ninka loo yaqaan sharfudiin fi kitaabihi alkaashif can axaaq sunan intalab todobaad saddex boqolaatan israa lagu laabo idan waa afcaal tufiidu istimraariya istimraar alqitaal calaa diin illah haddii ay tahay mar haddii khaliif la waayo ama madaxweyne la waayo ama imaam la waayo jihaadka hala joojiyo hala sugo nabigu ma dhaheen man yabraxa hada diinu qaa'iman tuqaatilu yuqaatilu calayhi cisaaratu min muslimiin xataa taquma saaca walaa yazaalu qaa'ima min ummati wakuwa calayh asagoo nabigu kuu ishaaray in xiliyaha qaarkood imaam la waayi doono asagoo nabigu kuu cadeysay fain lam takun lahum jamaacatu walaa imaam yucumuhum ila waalidun imaam nabawaaisha fi xadiis raiga ku sharay haddana wuxuu leeyahay ummadda muslimiinta laga waayi maayaa إشارين هذه الشروط المصنوعة الشروط المفبركة المصنوعة nabi maxamed ishaarin laa saxaabaan ishaarin waa inay shaqadu socoto ninkii leeyahay u jahaado u jahaado kii leeyahay hala daayo la daayo kii waara waara kii gaa la daayo waa inaa kala baxay sharigiisa bay loo kala baxay oo ku sharcigu yaqaanay idan waxaa kaagada nusuusta ilahay wuxuu leeyahy kutiba calaykum lqitaal idaa wujida alimaam yahaysan ilahay waa sii daayay kutiba calaykum alqitaal wahuwa kurhun lakum idaa wujida alimaam waa maxay aayaddu waa mutlaqa in la qaydaayay waxay u baahan tahay daliil wa minhu qowluhu tacaala waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum dagaalamalay socda lama dhihin idaa wujida alimaam ومنه قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك نبي محمد baa jidka ilahay ku dagaalama allah meesha kaaga dhimay kuma dadka kuma yeelaan dad maxaa ku sameeya waa xaalad muminiin baa bes ayaga caadi muslimiinta kale caadi guubaadi kici tirtirsi ku dhaga hadal laakiin keliga dhaqaaq soco seebta qaran war kuna camuy ma maqlaysa imaam la yeelay garab wadaan heshiy oo ilagula tagay faqaatil fii sabiili illaahi ilahu ma keligiiba laa tukallafu ilaa nafsa muslimiinta maka taga maya ka tegin waa amru macruuf weyi nahyu can ilmunkar jihaadka laga fadhiistay waa munkar in ummadda jihaadka la fayo waa macruuf wa xaqid ilmu'miniin hawka saas isku daba tahala inaan loo shardiyeyn jihaadka iyo howlaha waaweyn aan loo shardiyeyn sawa aysan lahayn waxyaabaha la sheegay xadiis cibaada kugu filan nabigu wuxuu yidhi ninka madaxweyneha imaamka hawsha yaa lagu qabsanay yaa kadaanka kuladhigay hawsha bishaa loo sidaay ama wareerka ilaa oo gaalimo ku dhacay nabigu wuxuu ilaa an taruu kufran buwaaxa aw bawaaxa cindakum min allahi fiihi burhaan haddii uu madaxweyne gaaloobo su-aal bawadiina wadaadana naglaynayo waxoog macaguusku qaali wey dhibsa male ee ama eh, dabeeshu martay markuu madaxweyne kuufan ku dhaco oo gaaloobay yaa ku jahaalasan damxeelamahayo madaxweynihii naankalee waa gaaloobay ijmaacu muslimiin siday nawowi qaadi cidaar ninka loo yaqaan khataabi ninka loo yaqaan allahuma mustacaan qurdubi abulcabaas kulli ay cadeeyeen waa ijmaacu muslimiin madaxweynuhu hadduu gaalo inuu ku baxo wayajibu casmuhu in la casilo baa gaala cidow lama jahaadi karo oo gaal lama dhaqaaqi kara ilaah daxweynayo asigi baa gaalooye miska sugna ilah mid kale dhalanay dooku dhalanay ilahay waa in la tuuran asagii madaxweynaha waa gaalooda idan muslimiintu intays abaabulaan oo nin magacawdaan baa asaga laga shaqeynay kadaan la turay meel waa husa fi alqaan asxaaba shuruud ala masmaco khaliif lama hayo waa in la cadiyo waa waajib laakiin laa gaaloobay waa in liyada iska sun iska fadhiisan asagaasu in lagu taliyo war jira maankaas waa qofna maya madaxweyne kalaas way xagee maxay ku sugay maxay ku sugay madaxweyne cusub oo shaacimo oo caayasaa maya muslimiin dara maali oo helo aba u sheega waa ka shaqeynayna warku wanayn waxaa kamid ah kutusahay muslimiintu khaliifkii u dambeeyey khilaafa alcabaasiya almustacsi loo yaqaano markii la dilay lix boqol kontan iyo lix hijrada la dilay ee tataal gusu kaga gooyeen saddex sano iyo shan bilood bay halkan ismigoodeen culamaa kulmay maxaadiin fuqaho ajullo ahlul islaam oo dhan baa doobnaa maana aragnihii khaliifku waa dumay madaxweyne waa dhintay waa la dilay ilaa mid kale ciidda ama dhulku god ka soo odhanay laga suulo tataarkana laga wada suulo intay jihaad bilaabeen oo ihaadameen oay masar xamada ka soo bilaabatay yaa lagu barakoobay bal madaxweynihii masar markuu dhintay waalida haystay ama boqorkiisa wiil yaro soo dhalay oo saqiir ah oo tobanjir ah madaxweyne ka dhigay masuud wuxuu yidhi tobanjir ah maaqulahay iska dindasan tataar soo jabsaday muslimiintii baabi'iyey madaxweyneheeda dilay nin quds la odhan jiray sayfudin quds iyo wiilkii racasi xuuraa kabays tacbaan baa tahay muslimiintii baa la baabi'iyey adoo tacbaanba ku ciyaarahaya boomba meeshakabida laga fadhiiso anaa masal amiirka abuuri culummadu imaada waxaa la orantaa sadexii lama qaban kare bayacayaaga gudu qudaadii mujtahidiintii cumri dacalooga kadibna dagaalka hogaamiyey masal ka soo qaaday معركة فاصلة بين التتار والمسلمين عين الجارات العربية المعروفة ليه بقول قلنا يصير العربية على صلة قدامنا من أجل كحة ما يروح تسيطر التتار ويقول لك بس إن خالد وهم طلعوا مني ليه بقول كنت ليه بقول لما أخذت الدنيا خلافة لا تكون وأمدد المسلمين صوم مرين يقول رئيسي خالد مسلم لو أنت صدح ثاني برق لو أنت lagu dhinay laakin boqol baan isu maray musiibo galow idan maalin ka maqan mas-uuliid xilligaa jiro nin yidhaahay maya madaxweyne ilaa laga helaya imaam iyo khaliif yajmacu muslimiin alimaamu junna yuqaatalu min waraa'ihi inta lagu wareegaystay idahadasu taqaar maayna tibaaxiyo baaxo iyo beerka nacsada sida una xalaya u dhacda waa sheeka darkaysa nin iskiiba weeytaas wax ka dhigaysa fadijooga waxaa kamid ahaa goobjoogta alcis cabdisalam sultaan alculamaa baa kamid ahaa bal xaafid kair wuxuu yihi waa raxma iyo nicma ilaahay mudmaana u qalabay inuu musayidina qof intuu wiilkeed ka casilo xilka uu la wadeego muslimiinta isku haaday dagaal u qaado nicma iyo raxma min allah ilay ku leey adna waxaa leeda ilaa laga helay xabakalanaya faaca hala sugo albidaaya wa nihaaya ninka loo yaqaana maymuun abriga axmed xamar dee waxaan iga wuriyey waxaan weydiiyey haddii muslimiintu laba madaxweyne isku khilaafaan konta kontanka sideed u bakaada todobaatan kontanka todoba bakaada laba madaxweyne muslimiin isku haysta oo dhan jihaadkii muu kaalinaynaa sanadkaas inta laga heshinay intii madaxweyne calanka u dumay bandiirada badniyo kaxeymada laga helaayo ma sugaynaa jihaadkii xajkii wuxuu ihi axmed low ikhtalafu calaa rajulayn lam yatacadal ilqasbu laba nin ada isu khilaafan laba ina muslimiin isku qabsato duulaanka gaala lagu duulaa la daymahay ogayo axmedku ka hadlaya duulaan la baxaya gaalo waddankeedi degan islaamku naba waxayaadowaan oon halkaa bilaabay xilligaas muddo lix boqoloo sana islaamka adduunka maanta kadib waa farducayni yajibu cala alkabiiri waalmar'ati waalcabdi wax inaan looma shardiyo laa idan waalid walaa idan imaam farducayni haweenku waajib ku yahay oo duqayga waayadinu waajib ku yahay oo yararku waajib ku yahay waa farducayn lix boqoloo sana wadaysa marka waa iska maada haqaafiya masaalika hadda kugu qoran kutubta ah jaad uqaysa fardukifaaya iyo farducayn waa masalka taqaafi iska baro laakiin waxaa ogaadaa jihaadku lix boqol oo sano ilaa ay dhacday andaliska cana ka baxay spain spanishmada loo yaqaan waagii la qabsaday qof qeymada u dambaysay kun afar boqol sideetan iyo sideetan ba gacanta kacabinaya miilaadigi ama kun afar boqol iyo labaatan ilaa qarniga qarniga qoshan iyo tobnaad bilowgiisii ee miilaadiga gacanta ka baxay waagii andalus iyo spain gacanta ka baxday ugu dambaysay jihaadka mudbaaya sheegada bakiska ay ismaal ugu aqrisa kitaabka daabati wano axmed xulud guulaanka loo dayn mahayo labada madaxweyne ay saysata lam yatacada ilhasu walxaju xuli maymuuniyo diintiina intaa ka taqaana ka bada kudahay haadaani baabani xajka ijhaadku waa laba baabo laabudda laa yadfachu maa shaymu aslan wax bad istaagi kara iyo wax joojin kara ma jiraan imaanki baa qorcooc iyo imaanbaa maqal iyo soomaalima labadii qaab loo qaybna cid umadan garan qaadiga suufiga ee xaafida udiina asaaba qaybinta u yaqaana camalada mida mujayr cala laakiin waxaa weeye wuxuu laa kuna yacni ahanka waa in la kardashay shaafici loo weydiiyey maruudi ninka loo yaqaana weydiiyey asaga su-aal buu wuxuui axmed asna yajibu aljihaad bilaa imaam jihaadku waa waajib bilaa imaam imaam la-aan idaa saaxib nafirahu soo baxaay nakirao yaa khayr allahi nakada ku dhacmo dhaqaaq imaanka waxu qabanaa maxaa lagu yeehay gaalaad ka dhici gal haddii lagu wara muslimka inta iska raacay masalaa muslimkaan diibku war kaala gaala ka dhicin horo qaabo warankaa qofku wasaa ugu cadbaa salafku laakiin halkan marka la cabsado ninka sacabsidiisii iyo cudurkiisii waa inuu diinkaaga iyo shaaqadin kugu soo dejiyo soomaaliga waa israelis ee mid ku dhahay ninety ilaa ninety five galaas man qutila duuna maali fahuwa ba shaqaynaysa meel qabiil kasta wuxuu lahaa man qutila duuna maali fahuwa shay duuna nafsin fahuwa shay duuna diini quraabu hadda duna diini waa kadawa duuna maali kadawa duuna nafsi jaa waa yahay taarikhaysa maqulba waadidii uma dakrilaayay in dembiga hawshooda lagu dhaqadhaceen waa maxaa yidhi laaqoyn intu magaalo qabsado abu daawuud saaxib assunan fii masaa'ili axmed wuxuu weydiiyey haaqoyn intuu magaalo ku habsado uu ku duulo gaala ku guul waa mutaqallid mujrim oo faasida baa uma qabsad xog qabsad isku guul xaggana gaaladu ku duulaya xaggana waa nin aabashada qaribe gaaladu soo baabiya qariibu soo qaaday gabdhihii casara yaqaanainta ah, sabaayada makiinsan odhan axmed baana weydiiyey wuxuu i ka xalin masala gabdhihi malaysan karaa iyo aniya qaybani waxaana ku wareysa abu daawud jooji dacaalaysa jooji alqasbu duulaankiinaa lagu duulaay laysa mila ashira mila shiraa'i sabyi alqasbu dafcun cala lmuslimiina laa yutraku bishayin wuxuu i markii lasoo qabtay sabaayadkiiyo kafaalkii oa cidi badnaa ama kiibsaankiila ku taala laakiin gaalada lagu duulaayay ma aha buuri sabayaad iibsan karaa iyo maxaabiista iibsan karaa duulaanka gaala lagu duulaayay waa muslimiin difaacooda muslimiin difaacoodina marna wax looga tegmaayo laa ilaama looga tegin laba kooxood koox shaam suuriya raaga ka dagaalamaysay iyo koox masar ka dagaalamaysay ay wuxuu leeyahay islaamka labadaa kooxood baa maajasha cisigooda waa cisiga islaamka hadday jabaanna waa jabka islaamka hadday guulaysta waa guusha islaamka hadday ku daraysta waa guudaro islaamka alqaacida daraasan iyo raabba daraasan iyo shabaabba loo jidaa iyo tacabaa wadaa iyo hawlahan isku qanciyaan wadata cabaanaha leeyahay hadalkiisa aan ku waafay wuxuu ui wa ama daa'ifatu bishaam ibnu taymiya warkaskale aniga fiiha waqti aanu taagannahay qarniga tobaad weyi can diin islam diinta islaamka ee u dagaalka difaaca nimanka u dhimanaya ee dhigooda utaa u daalaabaa kuwii yeman jooga kuwii afrikada waqooyi jooga الجزائر تونس إسبانيا أندلس في حكم حكم تصلح لربها وحب ما الإسلام المتشبه وهم من أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة التي التي ذكرها الله ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الأحاديث المستفيضة الصحيحة عنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة وأنا أبوها بوم لأنه إني xadiidka wuxuu tilmaamayaa kooxdan cid kalo maanta uu tilmaamaya waqtaan taaganahay masalan ile xadiidku asagu waa mucjisa nabawiya mustamira qaa'ima ilaa qiyaam saac zaman kasta iyo xilli ummad baa ku sigoodi oo tilmaanta qaadan tilmaanta xilliga aan taagana waxaa qaatay bu labadaa kooxood ee shaabiga daawanaya masar anna waxay leeyahay maanta adaa'iq almansuura waxaa qaatay bidaraja ula ku qaadanaya ururaha ku dagaalamaya muslimiinta dib u daaminaya ganacsatada waaweyn ee soo socotay iyo hubuca iyo xeermanayska laga falaha seexsanaya boqorada caalam islaamka joogay ku wararo waxa wadaa wadiin nimanka gaajadu dubatay ee meel ay galaan madaxda la joogahayo ee adduunku dhan colka la yahay ee gabanaya ayagu gaala markaas istoogahay markaas muslimiin lahay soomaali waxay yidhahdaa markay gaxna hadlaayeen nibaax bay dhahay nin kale og nin kale lugbayo libaa minka kale inuu hadalkooda weeraray gacanta ku celiyay haddana wana ku fookasay u ogyahay sidaa darteed libaaxa wax dilay haddii aroorta la qaba galo oo maalin laaada hadhowna soo jira loo tago oo liya hala gurido ragga ninkii ku munoqoosina ulinaya una kuskursadu weeraraa markuusaa ninka dibabooda kama daba tagaba ninka soo taagan marka tiriyaa meeshu u horee kufara gacanta ku meeshu horey inuu rugay ama jariyo waa cadhadin waa ogyahay xayawaanka ma kala garanaya gaalku marka xayawaanka ma liitee marka la firayo fahanka ay dhulka fahansan yihiin cadhaa ay dhamaysheen waa la is ogyahay nimankaas ayaa muslimiinta matalabaahim fura maanta galaya intaa dawla sheekhu wuxuu yidhi ku hadlay waman tadabbara axwaal alcaalam idinku hadda fiiriya adduunka dib u fiiriya adduunkiisa dhegaysataa jasiirada dhegaysataa inta laga baayaa gashaan waxayna ka jira soomaaliya dhegay adduunka fiiriya ninka soomaaliga muxuu wada maanta inuu qiimeeyo oo ka hadlay ciraaq wax ka socda afghanistan buu ka hadlay wax ka socda libnaan buu ka hadlay oo xamaas iyo falastiin buu ka hadlay iyo fataxi wax la garan waayo masar buu ka dowlad kastoo adduunka jirta uu qiimeeyo waa ku murmaaya ku cabahaya dhalinyarada jaagixilka ku dagaalami qaroofka ku dagaalami duqeyda waaweyn baa ku dagaalami waa la isku haya laakiin markay soo gaadho liwaakaraysaa loo dhaafo oo soomaaliya ay gaadhaan nimadan ku bood kan waalidkiiba wasiir lalaga kan nadeerkiiba madaxweynaha kan baa baran ugu jira mabda qaliil baa soo markaa cunsuriya iyo qabiilaa labadaba taba garan oo saaliga maanta afghanistan ka hadlayma afghanistan ba qabalada qabiilada ka faraka xamaas wuxuu ka falastiin oo ciraaq buu ka wuu qiimay waa siyaasi muxayir ah oo aragti dheer oo khudqadi markaa tada goobka iraaq u dhexeeyey baa ka hadla kor ku guud musiiba mahaysato wey wuxuu ibnu taymiya adduunka fireen waman tadabbara axwaal alcaalam adduunka maanta ninka firiinu fi alwaqti yaclamu ana hadihi طaa'ifa hiya hiya aqwamu طawaa'ifi min diin alislaami cilman wa camalan wa jihaadan can sharqi اlardi wa garbiha rafiriiba adduunka boqor carab ku dagaalami maayo kuwa cajami ku dagaalami maayo madaxweyne soomaaliya ku dagaalami maayo mid afrikan ku dagaalami maayo warkay jooji inta carabbaada waxaa loo qeybiyey muctadiin iyo mutadarifiin sacuudiga iyo masr iyo urdun waati abatee eh? maqadar baysmaarag ah? mase kuweyna aw intaas maxaa li waa muctadinimada maraykan la shaqeeyo yaa mutadarif eraab eraab maraykan la shaqeysa yaa lagu sheegay shaqada maraysa idan kulligood taqriirka irboodiya gaalada soo gudbanaya maraykan kulay waxay leeyihiin wax kaliya hadda waa nimankaa dagaalamaya xamaas oo kale iyo alqaacido oo kale iyo urura lagama wax kaloo doortaa ku jiraan raashka horaa meel soo dhignay kuwan caalamka jooga maxameesha konton iyo toddoba laarna noo shaqeeyaan dimuqraadiyadda haga taageen maxameesha muslimiinta dimuqraadiyadda dabaqyan oranna haga taageen haddii eeda xornimo iyo dimuqraadiyad iyo doorashada xor xarada sameeyo islaamiyiin baa soo shaqeeya yaa cadow kale aysan mahaynaanka ahayn wiilasha yarka sakalaad kulalaleeca ayaa ku cadaysanaya marka inaad lagoyso waa warqaba muxuu shaba kooxda shaam ee masar ka dagaalamaysa joogtaan ayaa maanta muslimiinta matasha ayagana diinta iyo cilmiga iyo jihaadka meelkasta laga dagaalamo galbeed shabaabka muslimiintu galbeed adigoo aan wax kaaga oon u gudbinin maalinay guulaystaan way labaatan marayna magacan meel kumana ay galaan kulligin waasawaas noqonaysa waasawaas xataa diintiidana xooga lagu qaracaya dad yar baa yaa xoog oo lagu haysta ayagoo maqribanka munaafiqiina baa xooga hooshacan tahay wuxuuka marka waa la og yahay waagii ay jabeen wixii musiibo lagu hasay ee dib lagu dhacay ee karfaa la ogtiibo haddaba haddii jab badan aan aan ka naxayna muslimiina inay iga soo yeedis waa in muslim galaan jaalka muslimiin maribni gala hawayaan taleefon kaga fadhiisa wuxuu sheekhu wal xikaayaatu fi dalika katiiratun laysa hada mawduuc ala waa ku sheegin waxqaad tirada wasiin matalaan qoyaha masar iyo jooga iyo iyo sham saysa ku matalaan yaman baa buuxda oo xijaaz baa buuxda oo afrikaa buuxda oo waxaa buuxda spain muslim waa dhoobane ibnu deemo waalada dadka la xukunaya dhageysto wadalika ana sukaan yaman yaman dadka degana muslimiinta xilli haddaan taagannahay dacaafun caajisuuna macaanijiha waa niman qaab daran oon tabagoha in lahadamo wadhaabamahayan waa sakara iyaga marka ah aw mudayicuuna lah ama jihaadka way dayaceen iyagoo awood ay dayaceen wahum mutiicuuna liman malaka hadihi lbilaad waxayna adeecahayaan bahalka ku gowracan waxay ku gowracan tahay masar iyo shaam cixi ku tago hadday gaala masar iyo shaam qabsato reeyaman iyada ku gowracan tahay ayib anahum arsaluu bisabci wa taacati lihaada bal yaban iyo isu joogo madaxweyneyaal in joogaan waraaqan ay soo qoreen iyo shaam iyo nasr boqoradii joogay waraaqa u soo qoreen inaan ku xidhannahay idinka tirsan wamaliku tataa boqorkii tataare gaalka ah lamaa jaa ilaa xalab markuu yimid xalab gaalo loo yaqaan jaraa biha cala qatli maa jara markuu xalab qabsaday ummadii joogta waxasoo dhan ku baabiyo idan reer yabaniga baldaag tabarru ma hayaan waa mucafaa jihaad ma awoodaan ama horay dayaceen bay u awoodeen maxaa ku soo haray xijaaj bilaad khaliil xaramiy maka iyo madiina dadka degaana ka wada wa ama sukaanu xijaaj fa aktaruhum aw kasiirun minhum khaarijuuna can ishawa gaalin ku ayaa xijaaj iyo khaliilka dadkii joogay kulligood badankood akarkood badankood ama qaybo badan oo kamida shareecada ka baxeen wada gaaliy xilligii waa muqaalaya adama waa calaamay xilligii ka horeysana ma xilliga lagu qaalamay fahum khaarijuuna can shariica wa fiihi min albidaci waadalaali walfujuuri maa laa yaclamu ila allah xaafida waa fatay kuwaana jaala isku maadnin gaala ayaa gaala wadaaga boqolkooba waa kafaa oo diin ka jidoway ama ka baxay ama qaybo ka mid ah. idan yabana kudaysay xijaazka gudaa wa ahlu liimaani wadiini fiihi mustadcafuuna caajisuuna wuxuu ihi xijaaj muslimiinta jooga wanaagsan iyo dadadwaas laga waayi maayo waa la haysayaan mushrikiintaas iyo kafaradaas sanaadaqada iyo ramadaas haysatan waada musaacafuna la dulayso tawaran mahayaan guurkaa ka timaado masar iyo shaam bay ku farxayaan ku xidhan haddii shaam iyo masar ku guuraysa kaala jabto kuwana beri baan u lisanaynaa seefkumarkabaa ramadada kuwana waa la doonaa laakiin haddiiba la jabiyaba horana waa lahaysto waa ka dhaqan ka daban duidhamo wuxuu waa inamaa takunu alquwatu walcizatu في هذا الوقت لغير أهل الإسلام من الله بلاد أيضا الحجاز حين قال تاجرنا اشترطت يكون شيء أول وحاجته ضد المسلمين قال عشان يوحى لهم ضد المسلمين تجوال في عمل ومصلحين فلو دلت هذه الطائفة وحاليا إنه جدل حلي جوجا وكذا هذا وكان مرن أول أول قال إسكت قال لك الشيء هي لا تقال ولا طائفين hadday laba ma kala duloobaan oo jabaan mushaara baa jabay wuxuuna yidhi shabak falow dalla haadihi daa'if haddii ay dulowdooda la jeliyo kooxda idin dagaalamaysahay walciyaadu billahi tacala allah ka maangalay lakaana almu'minuuna bilxijaaj min adali nnaasi adduunka horbadan baa nimankii la dulaysanaya xijaaj joogay la baabiinaya raabida haysatay iyo sanadko haddayba kooxdii ay ku hiranayeen la jabiyo xogow maxaakib waa u istaagtay kulligii maxaa la tixiraadaysa waa la xirxidhay in la guuraa la doonay in la socdo dibadda laga soo guurayay dalka laga guurayay aqalka laga socday iimaan iyo islaamnimo iyo jacayl iyo tolnimo iyo qabiil laga tanaasulay baa dadka oo dhan gasha ama badanba gasha markay jareen ee la baaba-ashay geerida kusoo culus ku dee islaam ninka asagoo soonada camalaya u taladahay ayib marka warku waa cali warku sidaas sheekhu muxuu markaa iyagoo adduunkuba uu awood ay jirto niminka la dulaysanaya haddii inta ay ku hiranayaa ay sii jabto maxaa mooyka kaba daran oiy wargi gababay wada faracno laa siyamaa bu waqad qalaba fiihim araf bilaad lxijaaj raafidaba adagtay muqasudin wa milku haulaai tatar ama wamaliku haulaai tatar almuxaaribu lilahi wa rasuulihi an marfuuc w ama mulku haaulaai tataar almuxaalina marfuuc xijadu hada waa lama rabo tataarka dagaalamay kutadaabic lala dagaalamayo xijada lama jecla uwaana nacabiya falow qulibu haddii muslimiinta heerka laga adkaado la fasada alxijaazu bilkuliya ishiirada wabataysaa kambuuadeerada wadagaysaa inaad adduunka waxaa rabaa aad tahay nin caalim ama kala tahay ama nin wadaad ah aad la socoto wax ka dhacay agaarka wadaad ku xidhnaatun gurigaada iyo masaajidkaada ood noqoto uun jirha kuula kuula caabantana noqota oon ciinkaada kalada wax kalaan garanaya halaamada khayrka lagu soo waalxa maxaa naga maqan yakfiga min asalabiyati xoog jamaaca iyo waalidka iyo saaxiibada alla ku gaabisana ku galaaya waxoosaas cunmays waa inaad indhaha ku haysa duunka ola socdusada kora haddaad tiri yaman iyo xijash ibnu taymiya musaar oo kolbadaa waxaa ku hay bilaad afriqiya afriqiya waxaa loo yaqaana cinda muslimiin qaali isaga waxaa loo yaqaana tunis algeria marocco dulkada u taqaana muratani dhulkaas afrikada waqooyi maraba yaa loo yaqaanaa afriqiya wuxuu yihi wa ama afriqiya wa ama bilaad afriqiya fa acraabuhaa gaalibun calayha remigii baa aqalin remigii degan halkaasi muslimiinta degan remi waa kaxoyn remigaaga jamac kala weeye remigii baa ka qaliya barbariyi iyo balaya kaas qabaail qabaail ka waraya caraabta qabsata waddankaas wahum min shari khalqi mtaymi gobollahaas deemihii ku abseeciga dib ugu sharmaku khalqiga adduunkumadakun ayaa usha bal hum mustaxiquuna liljihaadi walqasl reemiya ku habsaday afriqiya jazaair iyo murtan iyo tuunis iyo madrib qabsaday morocco qabsaday reemiyigaas ayaa u baahan lagu hadlama jihaad laga bilaabo iska badaya loo jahaadaale ayaaba jihaad baahan oo daafa laga bilaabo waxaa ku andalus oo isbeyn ku jira famaca istilaa'i ifranj calaa akari bilaadihim laa yaquumuuna bijihaadi nasara hunaaka bati caskari min anasara aladi yaxmuna sulbaan khalqun cadiim low istawlat adadaru cala albilaad lakana ahlu maqribi macahu min adali nnaasi laa siyama wanasara tadkhulu maca dadari fayasuruuna xisban cala ahli maqrib wuxuu iheen isbayna wada isbinteen way baaba'een wadankoodii alla soocin jiray boqolkiiba sideetan gaala bastay nasaara bastay inta soo hadhayna niman iyo hagada diyaar ah, ma aha bal waxay la saaxiibeen gaalada la saaxiibeenoo ciidamahoodii iyo ciidamada gaalo ku daray iskaaramaysi milatari wada shaqeyn milatari waxaa adduunka lagu wareegay bal ka dhexeeya bal ciidan ay dowladda islaamka leedahay xaafadyada ah niman kristama gaalo qabaa macadabki kuwa khayrka ka hejay maay waaye badankiina gaalo baa qabsatay inta soo hadhayna manhajaa bankaaga waa shaqaysaan hadhow taqaal intuu jariyo qolyaha masar ka dagaalamay ee shaam tataar jirmi taqaal baa tagay muxuu tegay nasaaradii andalus isban joogtay way iskaalmaysanayaan inta yarta muslimiintana waa dabkaa lasaa soo hadhay ee macaanasku mar horna iska qarabiy dabkaa la saaray maxaa kuu soo hadhay caalam islaami hal dadka masar tagay waxaa soo hadhay masar iyo shaam masar iyo shaam waa in yara ku sheega warkina qaadada wuxuu markaa wuxuu yidhi ibn taymiya raxmatullah fa haada warkan aan kuu sheega caalamka qiimiya soo taagan adduunka qiime eh fa haada wagayruhu inta aan kuu sheegay inaanu sheeginba mima yubayinu mima yatabayan aw mima yubayinu ana hadihi alcisaaba alati bisham wa misra fiiha lilwaqti hum katiibat lislam wa cizuhum cizu lislam wa dulluhum dullu lislam kooxda yarta ee ka dagaalamaysa masar iyo sham xilliga aanu taaganahay muslimiinta ayagaa matalana nabi maxamed uu sheegay ayagaa maanta abu duligooda hadday jabaab jab islaam weeye hadday guulaysan gulgusooyata wey dayib hawshay dahoste nimanka yararkee dagaalama ee halgama ama waaweyn ama yaro bahan noqdeen baa maanta muslimiinta kale soomaaliya kuwa ka dagaalama noocii duna ha noqdeen ee businessaan ku dagaalamaya gaalana xabada ku radaaya baa soomaaliya matalay kuma matan shacab dowladna ma matasho gaalnima matalo kuwaasa matala jabkooduna waa jabkiini guushooda waa guushiini runta hadday isu sheegayn hadday bakti iyo kuna ka buxaa soo gudaad waa idin baahanyada wuxuu sheeku falaw istawlaa calayhim goobtaas shacbi masarkii hadduu ka adkaado oo uu qabsado calayhim qataa lam yabqa lilislaami cizun walaa kalimatun caaliya walaa daa'ifatun daa'iratun caaliya yakhaafuhaa ahlu lardi tuqaatilca warkan dambe u fiirsada kooxda ayaa ka hadlay maanta jalaanku ilaahay ma qadari la baabi'iyo waxaa la yidhahdaa islaamku wax sharab maa